رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أبواب الصلاة على الميت باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه والصلاة على الأنبياء meydka iyo kutukashadiisa axkaamta ku soo aroortay ayuu halkan kaga hadlayaa wuxuu baab ka dhigay man yusallaa calayhi cidda lagu tukanayo iyo waman laa yusallaa calayhi iyo cidda aan lagu tukanaynin kadibna wuxuu baabeeyey baabu asalaati cala alanbiyaa nebiyada markay dhintaan in lagu tukado can ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma qaal dakhala wuu galay annaasu dadkii calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka korkiisay u soo galeen arsaalan ayagoo koox koox yusalluuna ayagoo tukanaya calayhi korkiisa ku tukanaya yacni arsaalan ayagoo yacni qayb qayb u socdo way macnaha guuta guuta ama qayb qayb u socdo oo yusalluuna tukanaya calayhi korkiisa ku tukanaya xataa idaa faraquu markay ka faaruqeen oo raggii ay dhammaysteen ayaa adkhaluu waxay geliyeen annisaa'a dumarkii bay soo geliyeen haddana dumarkii baa ku tukaday xataa idaa faraqna markay ka faaruqeen ayagana ayaa adkhaluu waxay soo geliyeen asibyaana carruurtii markaasay iyaguna ku tukadeen walam ya'umma ma uusan imaam noqonin annaasa dadka calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka korkiisa markay ku tukanayeen axadun cidina imaam uma noqonin rawaahu ibnu maajah baa wariyey bimacnaa dadku ruux walba goonidiisu ugu tukaday waay laysma tujinin raggaa galay koox koox bay u galeen nin walba goonidiisa ugu tukaday waa dhammaysteen dumarkii baa galay gooni gooni bay ugu tukadeen caruurtii baa gashay wahaakadaa cid cid tujisayna ma jirto xadiidkaasi sidaa sheegaya ibn maajah baa wariyey sanadkiisu waa daciif xadiidkuna waa daciif sidoo kale waxaa ku jira la yidhaahdo alxusayn ibni cabdillaahi alhaashimi oo uu axmed iyo ibnumadiini iyo nasaa'iba ay matruuq way leeyihiin ayaa ku jira saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alxaafid ibnu xajar iyo sheekh albani iyo hayrkoodba xadiidku marka ma sugnaa wuxuu sheekhu yidhi marka watamasaka bihi waxaa xadiidkan qabsaday oo deliishaday man qadama ciddii hormarisay annisaa'a dumarka cala asibyaani caruurta ka hormarisay fi salaati tukashada dhexdeeda calaa janaa'isihim janaasooyinkooda korkooda lagu tukado yacni markii janaasooyinka lagu tukanayo qaabka loo istaagayo in dumarka laga hormarinayo caruurta ciddii sidaa tidhi baa xadiiskan deliishatay wa xaali dafnihim iyo marka la aasayo fi lqabri alwaaxidi hal qabri markii lagu aasayo masalada labaadna waxa weeye markii e, dumarka iyo caruurta oo dabcan ragga ah caruurta ragga ah iyo dumarka hadday noqoto in hal qabri layskula aaso in dumarka luxudka lagu hormarinayo caruurtuna ka dambaynaya qoladii sidaa qabtay baa sidoo kale xadiidkan deliishaday aduu culimmo labada arrimood qaba baa xadiidkan deliishaday arrinta koowaad waxa weeye janaasooyinka marka lagu tukanayo in caruurtu dumarka ka dambaynayaan oo dumarku horraynaya midda labaad weeye haddii laga maarmi waayo dumar iyo caruur in hal qabri lagu wada aaso in dumarka la hormarinayo caruurtu dambaynayaan labadaa masalo culimmada qabtay baa daliishaday xadiidkan xadiisku waa daciif hadduu daciif yahayna masalada lagu dhisayna waa daciif wuxuuse faa'iidaynayaa in ee ambiyada iyo rususha lagu tukanayo janaasadooda sida dadka caadigaa ah loogu tukado masaladaasi nusuusta caamka ah nusuusta caamka iyo adilada caamka ah baa laga faa'iidaysanoo wax khasisaya ma jiro wax dhahaya oo daliiloo loo hayo nebi lagu tukan maayo ama rasuul lagu tukan maayo waa la layska aasayaa ma jiro alimaam ibnu cabdilbar caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay inay dadku nebiga korkiisa salaaddii janaasada ku tukadeen ayagoon wada tukanaynin oo mid walba goonidiisa ugu tukanayo arrintaasi iyo dhacdada noocaasi waa arrin la isla ogol yahay cinda ahli siyar wa jamaacati ahli naqli buu leh culimmada siirada iyo culimmada wax soo guurisa intuba way isku waafaqsan yihiin buu ihi iskuba khilaafsana masalada iyada ah adiga waxa weeye jamaahiiru ahlilcilmi ayaa qaba naqligana dacfi baa ku jira laakiin waa laysla ogol yahay buu leeyahy tarku salaati cala ashahiid ruuxa shahiidka ah ee shahiidulmacraka ah in aan lagu tukanaynin buu baabu yahay waaskaan soo sheegnay ummadda nebiga sal lla alay wasalam shuhaadadeedu way fara badan yihin laakiin shahiidkan hadda laga hadlayo axkaamtiisa axkaamtan ku tukashada iyo baabu kitaabuljanaa'is marka la yimaado axkaamta ku saabsan waa shahiidulmacraka ruuxa dagaalka lagu dilay waa kaas way macnaha kaa marka inaan lagu tukanaynin oo layska aasayo sidii aan soo marnayba dhaqitaankii waxaa la dhiiggiisa laga dhaqi maayo waa la aasaya dharkiisii umbaana kafan looga dhigaya salaadana sidoo kale lagu tukan maayo waa la aasayaa sidaasuu sheekhu taqriirinaya can anas radi allahu tacaala canh anna shuhada'a uxudin uxud shuhadadeedii dagaalkii uxud raggii lagu laayay lam yuqasaluu lama dhaqin wa dufinuu waana la aasay buuhi bidimaa'ihim dhiigagoodii baa lagu aasay walam yusalla lagumana tukanin calayhim korkooda rawaha waxaa wariyey axmed abu daawuud watirmidi tirmidi wuu taxsiiniyey xadiidka xaakimna calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sheikh albanina wuxuu leeyahay sidoo kale isagana waa ku waafaqsan yahay xasan buu leeyahay lakin wuu ku waafaqaya alimaamu nawowina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan ama waa saxiix sidaasay culimmadu leeyihiin xadiiskuna waa xadiid sugan wey wuxuuna tilmaamayaa in shuhadadii uxud aa nebigu ku tukanin sal lay slam laguma tukanin waa layska caasay ayib sheekhu wuxuu idhi marka waqad aslafnaa waan soo hormarinay haada almacnaa macnahani waan soo hormarinay min riwaayati jaabirin jaabir riwaayadiisa isagoo wiya yacni isagoo jaabir laga warinayo hadda xadiiskani waa xadiiu anas laakiin isagoo riwaayatu jaabir ama xadiiu jaabir a ah soo hormarinay xadiiskaas wuu soo hormaray bukhaari iyo khayrkii baa wariyey oo isaguna wuxuu leeyahay shuhadaau uxud lam yusalla calayhim laguma tukanin bukhaari baa wariyey taana macna ayb waqad ruwiyat buu sheekhu markaa kadib waqad ruwiyat waa la wariyey alsalaatu tukasho calayhim shuhadadii uxud korkooda in lagu tukaday waa la wariyoo biasaaniida baa lagu wariyey sanadyaal oo laa tahbutu aan sugmaynin axaadiis baa soo aroortay sheegaysa shuhadadii uxud inuu nebigu ku tukaday korkooda oo salaadda janaasada lagu tukaday mana sugna buu yidhi axaadiistaasi macnaha ayb sida muxuu ahaayey axaadiistaasi guud ahaan waa lagu tukaday axaadiista dhahaysa ma sugna laakiin waa jirta axaadiis sheegaysa shuhadadii qaar ka mid inuu nebigu ku tukaday sal lay sl waana sugantahay waxaa ka mid a ah, maalan inuu nebigu sal lla lay ku tukaday xamsata ibna cabdilmualib oo nebiga adeerkii ahaa raggii uxud lagu dilay buu ahaa si gooniya isaga inuu salaatuljanaaza ugu tukaday xadiidkeedu way sugan tahay xadiiu anas abu daawuud baa soo saaray bisanadin xasan kadalika cabdulaahi bnu zubayr baa warinaya biisnaadin xasan cinda taxaawi wuu sugan tahay marka inuu nebigu xamse ku tukaday waxaa kaloo sugan cuqbat bnu caamir xadiidkiisa oo nebigu sal lla lay wasalam shuhadaa uxud inuu ku tukaday siddeed sano kadib markay siddeed sano aasan yihiin dabcan waa nebiga sal lla lay slam geeridiisa wax yar ka hor ayuu nebigu sal lla lay slam intuu tegey ayuu ku soo tukaday qubuurtoodii oo shuhadaa uxud intuu tegay buu ku soo tukaday ayb kalmuwadici lilaxyaa'i waalamwaat buu leeyahay sidii nebigu isagoo sagootinayo kale saxaabadiisa intii noolayd iyo intii dhimatayba marka intuu tegay buu ku soo tukaday sida salaadda maydka oo kale ugu soo tukaday xadiidkaasina bukhaari iyo muslim baa soo saaray marka xadiis sugan baa jirto tilmaamaysa inuu nebigu sal ly wasalam uu shuhadadii ku tukaday intaan la aasin qaar uu ku tukaday markii la aasoo muddo ay aasnaayeen kadibna bacda amaani sanawaat inuu ku tukaday baa sugan nebigu salawatu rabbi waslaam alayh ayib culimmadu marka masaladaasi waa isku khilaafayaan jumhuurulculamaa waxay leeyihiin lagu tukan maayo oo waxay deliishanayaan xadiidka jaabir iyo xadiidka anas alimaam abu xaniifa iyo hawrina waxay leeyihiin waa lagu tukan ra'yi kalaa jiro dhexdhexaad ah oo ay marayaan ibnulqayim iyo kayrkii oo ay leeyihiin mas'aladu waa takhyiir yacni waa khiyaar haddii lagu tukadana khayr haddii layska daayo oo layska aasa shuhadadana khayr labadu waa bannaan tahay buu leeyahy sheekh albaanina sidaasuu rajaxayaa laakiin wuxuu leeyahay waxaa afdaloo fadli badan labada khiyaar in lagu tukadaa fadli badan maxaa waa cibaadaduu leeyahay waana duco adiga waxa weeyaan masalada khilaafkaasaa ku jira waxaase xoog badan maadaama labadaba xadiistu ku sugan tahay in lagu tukadana waa bannaan tahay in layska aasana waa bannaan tahay masalada murtideedu intaa wey asalaati baabu salaati salaaddii buu baabu yahay cala asiqti lagu tukado ilmaha dhiciska ah waatifli iyo carruurta yacni waxa weye siqtiga waxaa la yidhaahdaa waa ilmaha soo dhacay oo uurka hooyadii ka soo baxay isagoo oon e, nafi ku jirin siqti baa la waa dhicis tifligana waxaa la yidhaahdaa waa ilmaha yareen qaan gaadhin kuwaas salaada hadday dhintaan ma lagu tukan mise lagu tukan maayo waa can ilmugiirati bni shucba can ilnabiyi sal lla ly qaala nebigu wuxuu yidhi alraakibu midka saaran ruuxa gaadiidka saaran baabuur saaran neefgeela saaran faras saaran dameer saaran raakibka gaadiidka saarani khalfaaljanaasati janaasada gadaasheeduu ahaaday janaasada marka la wadaay socoto ee loo sii wado qabriga ruuxa gaadiidka saarani waa inuu janaasada gadaal ka socdo oosan dhinaca soconin kana hormarin ayb walmaashi ruuxa lugaynayana maashii ruuxa socdee lugaynayana amaamahaa horteeduu ahaaday qariiban meel dhow minhaa xaggeeda yacni wuu hor soconayaa kasa fogaan maayo can yamiinihaa buu ahaaday dhankeeda midig buu soconaya aw can yasaarihaa ama dhankeeda bidix ruux hadduu soco lugaynayana janaasada la wado horay wuu ka socon karaa midigna wuu ka socon karaa bidixna waa ka socon karaa laakiin kama fogaanayo wasiqtu dhiciskana yusallaa calayhi waa lagu tukan wayudcaa waa loo ducayni liwaalidayhi labadii dhalay bilmaqfirati dembidhaaf iyo waraxmati naxariis baa loogu ducaynaya rawa waxaa wariyay axmed wa abu daawuud wa qaala wuxuu yidhi abu daawuud fiihi xadiidka dhexdiisa oo sidanuu isagu ku wariyey walmaashi ruuxa socdaayey yamshi ee lugaynaya wey en gaadiid saarnayn yamshi wuu soconayaa khalfaha janaasada gadaasheeda wa amaamaha iyo horteeda wa can yamiiniha iyo dhankeeda bidix wa yasaarihaa iyo dhankeeda bidix qariiban meel dhow minhaa ayada ka dhaagdhow yani meelaan aada uga sii fogeyn buu soconaya laakiin dhinacyahaasuu ka soconaya isaga mukhayar weeyo afarta dhinacba waa ka socon karaa dib iyo horay iyo midig iyo bidix laakiin waa inuu janaasada uusan ka fogaan wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan alraakibu midka gaadiidka saarani khalfaaljanaasati janaasada gadaasheedu ahaaday waalmaashi ruuxa lugaynayana xayu meel alle meeshii shaaa uu doono minhaa xaggeeda ayuu soconayaa wey waatiflu ilmaha yarka ana yusallaa waa lagu tukanaya calayhi korkiisa rawa waxaa wariyey axmed wاnnasaa'iyu wاtirmidi wasaxaxahu wuu saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey calaa sharti اlbukhaari xaakim dahabi baa ku waafaqaya sheekh albani ayb maqsuudka hadda xadiiska loo keenayo waxa weeye waa qaybta dambo riwaayada horena waxay tidhi wasiqtu yusallaa calayh riwaayada dambena waxay tidhi watiflu yusallaa calayh meesha hadda laga deliishanayo xadiidka waa intaas wey jusiyadaasaa laga deliishanaya sheekhu wuxuu yidhi marka waa mu'alifke qultu wainamaa yusallaa calayh marka waa lagu tukan xadiiskaasi wuxuu tilmaamaya xadiistaasi in lagu tukanayo lababa ilmaha dhiciska ah ee soo dhacay isagoo nafi ku jirin waa lagu tukan riwaayada kale say tilmaamayso hadduu carruur yahoon qaan gaadhinna iyadana waa lagu tukan labadaaba saasay tilmaamaysa ayib qayd bay leedahay oo dhiciska goormaa lagu tukani goormaase la dhihi karaa waa dhiciso salaad baa lagu tukan taasuu ka hadlaya marka qultu waxaan idhi buuhi sheekhu marka wa wainnamaa yusallaa waa uun lagu tukani calayhi korkiisa waxa uun lagu tukan waa dhiciskiiye idaa goortii nufikhad la afuufo fiihi dhexdiisa alruuxu nafta lagu afuufo haddii naf inta la geliyey kadib uu soo dhacay markii nafta lagu afuufay kadib markaa baa lagu tukan ayb wa huwa isaguna an yastakmila inuu dhammaysto waye arbacata ashhurin afar bilood inuu dhammaysto way ah, goormo way marka uu nafta lagu afuufo hadduu afar bilood isagoo dhammaystay soo dhaco bimacnaa nafbaa ku jirtay way wabittaali hadduu muddadaa iyo wixii ka dambeeya soo dhaco waa lagu tukanaya fa amaa in saqata hadduuse soo dhaco liduuniha saddexdaa bilood wixii ka yar waxaan u jeedaa afartaa bilood wixii ka yar hadduu ku soo dhaco falaa lagu tukan maayo markaa oo maxaa loogu tukan waayo liannahu laysa bimayitin meydba ma aha buuyidhi ayib muxuu meyduu noqon waayey id cilladu waxa weeye muxuu meyd la noqon waayey lam yunfakh laguma afuufin fiihi dhexdiisa ruuxun nafba laguma afuufinba ilan meyd maxaa la yidhahda meyd waxaa la yidhahdaa cid naf ku jirtay ay ka baxday laakiin mid aslanba aan naf la gelinin meydba lama dhahaba wa aslu dalika arrinkaasi asalkiisi iyo daliilkiisuna xadiidu bnu mascuud waay arrintaana waxaa loo deliishanayaa afar bilood wixii ka badan afar bilood iyo wixii ka siyaasanuun in naf la geliyo wixii ka yarna aynan nafi ku jirin arrintaa waxaa loo deliishanayaa asal u ah xadiidka cabdullahi bn mascuud qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud xadaanaa rasuulu sal ly slam rasuul allah noo warramay wa huwa saadiqu lmasduuq ayb asagoo ah mid run sheega runna loo sheego wuxuu noo sheegay ah, anna khalqa axadikum midkiin abuurkiisa yujmacu waa la kulminayaa fii batni ummihi hooyadii uurkeedaa lagu kulminayaa arbaciina yowman afartan beri uma kadibna yakuunu wuxuu noqonayaa calaqatan xinjir buu noqonayaa mila dalika afartankaas oo kale uma kadibna yakuunu wuxuu noqonayaa mudqatan cad hilib ah ama saaftin hilib ah mila dalika afartankaa in leeg afartankaasoo kaleeto ayib waa afartan afartan afartan saddex afartanaad wa marka waa meeqa bilood waa saddex bilood sooma waa afar bilood afar bilood saas uma markaa kadib oo afar bilood u dhammaysto ayaa yubcau yabcaa allahu ilahay alla wuxuu dirayaa ilayhi xaggiisa malakan malag buu u dirayaa biarbaci kelimaatin afar kelimo ayaana lala dirayaa ah, maxay tahay waatan yaktubu wuxuu qorayaa risqahu hadduu ya idiin qorayo wa hadduu ba idiin qorayana bikatbi risqihi baa lala dirayaa way macana oo yubcauday ku tacalluqdaa ayib ba muu idiin qorayaa mise ya ah, haddii la yidhaahdo ya iyo haddii ba la yidhahdaa macnuhu waa saxiix ayb yaktubu wuxuu qorayaa risqahu risqiisuu qoraya intuu nool yahay wixii uu irsaaqa ee cuni lahaa wa ajalahu ajashiisana wuu qoraya waa cimrigiisa intuu dhan yahay iyo intuu noolaanayo wa camalahu camalkiisana wuu qoraya waa wuxuu samaynayo muxuu samayn doonaa wa shaqiyun inuu yahay buu qorayaa mid ahlu naar ah am saciidun mise mid ahlu janno ah inuu janno geli iyo inuu naar gelina waa la qoraya uma kadib baa yanfuqu wuu afuufi fiihi dhexdiisa alruuxu ruuxdii wuu ku afuufaya kadibna naftuu gelinaya oo ku afuufaya muttafaqun calayh xadiidkaasaa marka ku tusaya afar bilood markuu gaadho ayaa nafta la geliyaa inta ka horaysa marka nafi kuma jirto wabitaali yacni hadduu soo dhaco afar bilood ka hor lagu tukan maayo afar bilood kadib hadduu soo dhaco naf baa ku jirto wuu dhintaye markaa waa lagu tukanaya sidaasuu u kala qaadayaa sidaana waxaa qaba yani waxa weye culimo kala qabta sheekh albaani cali ullah wuxuu ku taqriirinayaa kitaabkiisa axkaam aljanaa'iska oo hadalkan muxuu ahaaye muxuu ahay sheekha ayuu sidaas oo kaleeto macnaha ee uu u keenaya uuna taqriirinaya macnaha ayib waxaa kaloo jira culimmada qaarkood oo ku xidhaya ilmaha markuu dhicis ku soo dhaco waxaa lagu tukanayaa keliyata haddii markuu soo dhaco uu sawdeeyo hadduu soo dhaco oo markuu soo dhacayay uu sawd iyo cod iyo bixiyo ooyo ama qaylyo markaasaa lagu tukan hadduu soo dhaco isagoon qayle iyo dhawaq iyo midna lahayn lagu tukan maayo xadii waxay cuskanayaan yani uu e, daciifa ah, oo dhahaya ida istahalla siqtu sulliya calayhi wawurri yani ilmaha dhaciskaa haddii uu sawdeeyo waa lagu tukan waan la dhaxalsiin xadiiskaasi waa daciif mana sugna qaybta sugan keliyata waxa weeyaan ida istahalla siqtu wurisa intaasaa sugan Ah, hadduu ilmaha yarka ah soo dhaco isagoo sawdaynaya dhaxalka waxbuu ku leeyahy waa la dhaxalsiinaya haddii uu soo dhaco isagoo oon sawdaynayninna dhaxalka waxba kuma laha marka masalada istihlaalku dhaxalka ayaa ku taagan oo waxay farqigay samaynaysa waa dhaxalka amaa salaada lagu tukanayo jumlada salaada iyo qaybta salaada waa daciifoo ma sugnaa culimaase deliishatay xadiiskaasee daciifkaa meesha waxaa inooga cad warka mursidiisa iyo axaadiistu waxay faa'iidaynaysaa ilmaha dhiciska iyo eh, ilmaha kaleeto waaba kasii xag jiraayo in lagu tukanayo ifliga laakiin sidaan waa sida ay fuqahadu qabaan jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba in lagu tukanayo ayib qaarkoodse waxay leeyihiin saan sheegnayba hadduu sawdeeyo bacdu ahli ahlilcilmi waxay qabaan ka dhiciska ah iyo ilmaha aan qaan gaadhinba haddii la rabo waa layska aasi karaa iyagoon lagu tukanayn bimacnaa in lagu tukadaayo laazim ma ahe waa sunno haddii layska aasana waa la heli karaa iyagoon lagu tukanayn waxay deliishanayaan xadiid eh, muxuu ahaayey abu daawuud uu soo saaray oo ibnu xajar iyo sheekh albaaniba ay sanadkiisa taxsiininayaan alimaam ibni xasmina uu saxiixinayo wuxuu xadiidku leeyahay nebiga sal lla lay wiilkiisii ibraahiim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wuu dhintay wa huwa ibnu amaaniyata casharata shahran amaaniyata cashara shahran isaga oo siddeed iyo toban bilood jira ayuu geeriyooday nebiga wiilkiisii ibraahiim falam yusalli calayhi nebigu kuma tukanin bimacnaa waa la yska aasay marka haddii la aasay ilmana uu ahaa nebiguna iska aasay isagoon ku tukanin waxaa laga qaadan bay leeyihiin carruurta intaysan qaangaadhinba in la layska aasi karo dhiciskiina de waaba ka sii xag jiraa haddii lagu tukadana way ka fiicantah sidaasi ayay culimmada qaarkood marayaan xadiiskaasayna deliishanayaan baabu tarki اlimaami aلsalaaةa calى اlghalli waqaatili nafsihi wuxuu baab u yahay tarki اlimaami imaamka ka tegitaankiisa alsalaata tukashada uu ka tago cala alghaalli midka haniimada wax ka khayaamay korkiisa inuu ku tukado wa qaatili nafsihi iyo ruuxa naftiisa dilay inuu ku tukado imaamku inuu isaga tago uu iska daayo bimacnaa waxa weeye ruuxa haalka waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa ghaniimada gaalada laga qaatay ruuxa wax ka khayaama inta aan la qaybinin si qarsoodii wax uga qaata waxaa kaloo gelaya xoolaha caamka ah ee muslimiinta ka dhexeeya ruuxa qaab khayaana ah ku qaata isagana waa qaal haniimo keliya khaas kuma ah saas daraaddeed baa nebigu wuxu uhi sal ly slam xadiidka cala araaji xasanka oo sugan hadaaya alcummaali uluul hadaaya alcumaal huluul bimacnaa waxa weeye dadka dawladdu dirsata ee sakada iyo kharaajka iyo soo ururinaya xoolaha dawladda soo uruurinaya wixii loo hadiyeeyo waa khayaano wixii loo hadiyeeyo oo hadiyad ay ku qaataani waa khayaano marka yacni uluulku khaas kuma ah uo haniimo wax laga khayaamay bal waa caamoo xoolaha caamkee dadka ka dhaxeeya ninkii si qarsoodiya u qaata ama si khayaanaaba wax kaga qaataba waa qaalil waay ayib marka ninka noocaasoo kale ah imaamka muslimiintu inuusan ku tukanin oo janaasadiisa uu isaga tago salaadeeda sidoo kaleeto ruuxa isdilay oo naftiisa dilay ayib can zayd bni khaalidin iljuhani ana rajula nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mida ayaa tuwafiya la oofsaday bikhaybara khaybar baa lagu oofsaday wainahu dukira waa la sheegay lirasuulillaahi baa loo sheegay sal lay wasalam faqaala marka nebigu wuxu uhi sal lay waslam salluu calaa saaxibikum saaxiibkiin ku tukada ninkii markii yani uu dhintay ayaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam ku tukada isagana waa isaga tegay fatahayara waxaa isbedelay oo doorsoomay wujuuhulqawmi saxaabada wejigoodii baa isdoorsoomay lidaalika arrinkaa dartii nin muslim ah oo geeriyooday oo muxuu ahay dagaal ku jiray oo mujaahid ahaa oo see buu nebigu salaadiisa uga tegay see wax u jiraan arrintiiba waxoogaa saxaabadu wejigoodu la bedelmay way qariibsaneen way la yaabeen falammaa ra'aa markuu arkay alladii midka bihim iyaga ku sugan arrinta ku sugan iyo layaabka isbeddelka ku dhacay ee wejigoodii markuu arkay ayaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam inna saaxibakum saaxiibkiin halla wuu khayaamay fii sabiili illaahi alla jidkii dhexdiisa yani dagaalkii lagu jiray iyo khaniimadii iyo xoolihii lasoo qabsaday ayuu khayaano geliyey oo wax ka qarsaday oo hoos u qaatay ayb fafattashnaa markaasaannu baadhna bay dhaheen mataacahu alaabtiisii wuxuu watay baa marka laga dhex raadiyey bal wuxuu qaatay ayb fa waxaan hellay bay dhaheen fiihi dhexdiisa mataaca dhexdiisa ama alaabta dhexdeeda waxaan ka helay kharazan yacnii eh, tax oo min kharazi ilyahuudi yahuud texdeeda ka mid kulwa kharaska waxaa la yidhaahdaa waa waxa laysku taxo kuusha ama ha noqdo dahab ama ha noqdo maaddo kale ama macaadin kale shayga taxan ee kuulahaan u taxan baa kharas la yidhahda oo min kharas ilyahuudi yahuud kuwii yani kharaskii laga qabsaday ah kaasoo maa yusaawi aan u dhigmin dirhamayni laba dirham aan u dhigmin qiimihiisuba xataa laba dirham ma dhanmi ayib rawa waxaa wariya xadiidkaasi alhamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye waxaa saxiixiyey xadiidkaasibu xaakim calaa shartihimaa ayb sidoo kale sanadkiisa sheekh albaani wuxuu ku saxiixiyey fii axkaami اljanaa'is laakiin meelo kaleu ku daciifiyo wa cala sawaab xadiidku inuu daciif yahay wa sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo abu camra oo majhuula ku jira sanadkiisa saas daraaddeed ayaa waxaa daciifiyey sheekh albaani fii sixaaxi sunan buu ku daciifinayaa sidoo kale waxaas daciifinaya asheekh abu isxaaqin alxuwayni isaguna waa daciifinaya macnaha iyo keyrkood ma sugna xadiidku marka ayb wacan jaabir bni samura ana rajula nin baa qatala dilay nafsahu naftiisa dilay bimashaaqisa ayuu ku dilay mashaaqisa yacni waa jamcu mishqas mishqaskana waxaa la yidhaahdaa waa naslun cariid eebada ama leebka afkiisa birta afka kaga jirta taasaa la yidhaahdaa mishqas la yidhaahda qaar waxay leeyihiin maya waxaa laysku dhahaa leebka oo dhan maca birtiisaa la dhahaa adiga fahantay ana rajula nin baa qatalad ka nafsahu naftiisa bimashaaqisa leeb birtii ayuu ku dilay falam yusalli mu uusan tukanin calayhi korkiisa annabiyu nebigu kuma tukanin sal lay waslam rawahu ljamacatu baa warisay ila lbukhaariyo bukhaari mooye yacni nebigu sal lay waslam maadaama uu naftiisa dilay inuu ku tukado waa diiday waa isaga tegay nabigu salawatu rabbi wasalaamu calayh ayib waxaa la mid ah oo qolyahaa la mida ah sidoo kale sidaan horeyba u soo marnay ruuxa daynta ka tegay ruuxa daynta lagu leeyahay ee dayntii waxuu isaga bixiyana aan ka tegin cid markaasi damaano qaadoo ka qaadana aan la helin waa kan soo marnay nebigu waa isaga tegi jira wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum waxaanse soo sheegnay inay ahayd fii sadri lislaam markii intii muslimiintu dhaqaale aan la helinoo ay iska baahnaayeenoo futuuxaadku intaysan dhicin laakiin bacdamaa futuuxaadku dhaceenoo xoolo la helay nebigu ciddii dayn ku dhimata isagaa ka bixin jiray taa waataan soo marnay oo culimmada qaarkood weliba ay leeyihiin laasim bay ku tahay xaakimka muslimiinta ruux muslim oo dayn ku dhintay oo haddana cid ka bixisa aan haynin ruux ciyaarayoo xoolaha ku ciyaarayna aan ahayn baytulmaalka iyo bangiga muslimiinta waa in laga bixiyo xadiisila nabiga sal lay slam booskaa u joogay ummadda sidaasay leeyihin ayb marka kaana waa kaan soo marnay waxaa la mida isagana faasiqa iyo baaqiga ama si kale haddii loo yidhahdo faajirka munbacika fi lmacaasi walmaxaarim ruuxa faajirka ah ee faasiqa ah ee dunuubta aan qarsanin dunuubta waaweyn sinada iyo khamrida lacabe iyo dadkoo layska laaye iyo dhuljiifnimada iyo faajirka faasiqeen qarsanin fisqigiisa asaguna halkaasuu gelaya axaadiis badan baa ku so arortay isagana oo xadiiu abi qataada cinda axmed xadiidi jaabir bnu samura cinda abi daawuud ayaguna way soo arooreen oo iyadana in nebigu sal lay slam salaadooda ka tegi jira ku tukan jirin macnaha ayib dadkaasoo dhan salaadooda lagu tukan maayo waxaa qaba axmed iyo khayrkii lagu tukan maayo macnaheedu ma aha muslimiinta muslimiintoo dhan yayna ku tukanin oo iyagoon lagu tukanin ha la aaso laakiin sida sheekhu uu u baabeeyey imaam waxa ka tegaya oo salaadda aan ku tukanaynin oo iska daynaya salaada waa muslimiinta imaamkooda waay waxay leeyihiin sheekhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo culimmo badani waxay leeyihiin booskaa waxaa kaloo gelaya cid kasta oo muslimiinta dhexdooda wasan iyo magac ku leh oo ka tegitaankiisa uu salaadooda ka tago ay asar iyo macno samaynayso sida ninka caalimka oo kaleeto oo ummaddu maalan ay ka dambayso kale sababta salaadooda loo uga tegayoo qolyahaasi uga tegayaan imaamka iyo e, dadkaa magaca leh iyo ay uga tegayaanna macnaheedu waxa weeyaan waa zajri waay waa nooc canaan ahoo waxay ku kaceen baa ummadda inteeda kale laga laga laga laga sajrinaya oo laga celinaya oo markii la yidhaahdo hebel oo eh, zaani ahaan jiray walciyaadu billaah culimmadii way diiday inay ku tukato soo dad fara badan zinada ka tegi saas hebel oo sakada aan bixin jirin yacnii culimmadii waaba ka tagtay oo caammadii baa ku tukatay sheekh hebel baa ka tegay salaaddiisa waaba isaga dhaqaaqayba inkastoo waayahan dambe ayba xintan gashay waxaan garanayaa meelaha qaarkood eh, mid aan weligiiba ilaahay u sujuudin baa la keenay marka culimmadii iyo dadkii wadaadad aha waxay yidhahdeen ku tukan mayn taariku salaad ilaahayba aan weligii masaajid u soo geli weligu aan u sujuudin markuu dhintay kadib in ilaahay gurigiisa lasoo geliyo ku tukada la yidhaah reerkii uu ka dhashay baa waxay yidhaahdeen oo annaguba soo salaadda ma naqaano adeer haddaad diiddeen inaad ku tukataan annagaa ku tukanayna leh meel baa loola baxay waa lagu tukaday waana la aastay marka macno weyn ma samaynayso laakiin waxaa muhima ah uun inay gaadho faajirka fisqiga iyo xumaanta muujisanaya in ay gaadho yacni dadkii ahlulkhayrka ahaa salaadiisii way ka tageen intaasaa darsi ah marka muhimmadduna waa darsigaa salaad la'aanna yaan la dhigine dad uun ha ku tukadeen salaad la'aanna la dhigine dad uun ha ku tukadeen darsigaasina meesha ha ka soo baxo zajrigaas na meesha ha yimaado yaan laga saarin macnahaasay culimmadu ay leeyihin imaam axmed iyo hayrkii calayhim araxmatu jamiica hawri iyo isxaaq iyo culimmada qaarkoodna waxay leeyihin maya halagu tukado ha lagu tukada bay leeyihiin oo cala sawaab waxa weeye masaladu waa masalo nooc tacsiir ah weeye maqsuudkuna waxa weeyaan uun zajrigaasaa loola jeedaa ha laga taga marka la dadkoo dhan ka wada tegi maayo maxaa l ruux mar hadduu muslim yahay oo uusan gaal ahayn waa lagu tukan in kulli salaadiisa laga wada tagoo salaad la'aan la aaso sax maaha waa inay ciidun ku tukato macnaa ayb baabu salaati salaaddii buu baab yahay calaa man qutila ciddii la dilay fii xaddin xad lagu dilay ayb ciddii xad darteed loo dilay bimacnaa xad buu galay wuu zinaystay waa la dilay ruux muslimuu dilay waa la qisaasay ruuxii xad loo dilay xaddaa laba kala ah xaddu ridda in ruuxani diintu ka baxay loo dilay iyo in loo dilay xad aan ahayn diintu ka baxay oo ruux muslimu dembi galay ah. ruuxu haddii loo dilo xad xadduridda haddii loo dilo bil ijmaac lagu tukan maayo isaga lagu tukan maayo laakiin haddii loo dilay dembi buu galay dil keenay waana muslim kaa isaga ah xaddaasi ma lagu tukani mise lagu tukan maayo ma qoladii hadda aan ka hadlaynay buu la mid yahay mise la mid maaha sida zaanigaoo kale qaatilka oo kale wahaakada dadkaasaa soo galaya macna can jaabirin radi allahu tacala canhu jaabir bni cabdillaah anna rajulan nin oo min aslama ree aslam ah ayaa jaa yimid ila nebiy nebiga u yimid sal alay wasalam faactarafa markaasuu qirtay bizina zinadii buu qirtay fa acrada markaasuu jeesaday nebigu canhu xaggiisa xataa shahida ilaa uu qiray calaa nafsihi naftiisa korkeeda arbaca maraatin afar goor uu ku qiray bimacnaa mar kasta nebiga sal alay wasalam intuu xagga wejiga kaga yimaado ayuu wuxuu laha rasuul ilaahayo waan zinaystae maadi daahiris haddana nebigu waa ka jeesanaya haddana waa haddana waa ka jeesanaya haddana afar goor markuu sidaa ku celiyey ayaa faqaala wuxuu yidhi nebigu lahu isaga wuxuu ku yidhi abika ma waxaa kugu sugan junuunun waali war miyaad waalan tahay buui mise waad miyir qabtaa qaala wuxuu uhi laa maya waaliya iguma sugna qaala wuxuu idhi axsanta horay ma u guursatay waay wax guura ma kuu horreeyey qaala wuxuu idhi nacam ha fa amara markaasuu amray bihi isaga fa rujima markaasaa dhagax lagu dilay bilmusallaa meeshii lagu tukan jiray musallaha waa bannaanka salaadee salaada ciidda iyo lagu tukan jiray musallahaas bannaankaasaa la geeyey markaasaa dhagax lagu dilay waa la dhagaxeeyey falammaa goortii adlaqathu ay xanuujisay alxijaaratu dhagaxyaantii markay xanuujiyeen oo dhigixii lagu bilaabo ishayn waayey ayuu farra cararay fa udrika markaasaa la gaadhay markuu cararay lagama daba hadhin isaga laftiisu sida riwaayad xadiis ku sugan isagoo cararayaba wuxuu leeyahy war hayga daba hadhina war hayga hadhina buu leeyahy marka waa nin mu'minoo qalbigiisa iimaan baa ku jira oo waxaa gubaya waxa uu sameeyey inuu isdaahiriyuu rabaa hade xanuunkii dhagaxuna waa hayaa marka war hayga hadhina idilina waa leey waana cararaya ayb fa udrika waa la gaadhay meel baa lagu gaadhay farujima waa la dhagaxeeyey xataa maata ilaa uu dhintay faqaala markaasaa wuxuu yidhi lahu isaga annabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam khayran khayr buu yidhi yani nebigu sal lay slam khayr buu ku sheegay ayb wa sallaa calayhi waana ku tukaday rawahu lbukhaariyu baa wariyay fii saxiixihi ayb maadaama uu dee toobadkeen waay lanna kama abata can nebi sal lay wasalam alxuduudu kafaaraat ah, xuduuddu waa kafaaro ruuxa mar haddii la xado xaquna xaq ilaahay uu yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka naxariis badan yahay mar labaad inuu aakhare ku cadaabo adduunkii baaba lagu mariyey sooma cuquubadiisa laakiin hadday xaq bini aadam ay tahay oo ruuxaa dishay iyo hawshu ay tahay markaa waa ka gedisan tahay marka waa hawl kale wa ayb xadiiskaasi marka wuxuu kutusayaa nebigu sal ly waslam nin uu xaday oo dhagax lagu dilay inuu ku tukaday warawaahu waxaa wariya xadiidka isaga axmedu baa wariya abu daawuud wاnasaa'iy wاtirmidi wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey wa qaaluu waxayna yeedhaneen intoodaasi markay xadiidka wariyeen walam yusalli kumuusan tukanin nebigu calayhi korkiisa riwaayada hore bukhaari maxay tidhi wasallaa calayhi nebigu waa ku tukaday ninkaas qoladan kale ee riwaayaadkooduna waxay yidhaahdeen riwaayadooduna kumuuna tukanin bay dhaheen hal waaqica waay hal dhacdo hal nin inuu ku tukaday iyo kumuusan tukanin labadooda mid baa khaldan soo ma labadooda mid baa khaldan sheekhu marka wuxuu yidhi wa riwaayaatulihbaati riwaayaadka sugaya inuu ku tukaday ayaa alwlaa kuwa habboonida badana ah, kuwa xoogga badana ah. ah wa riwaayaat alihbaati alwlaa ayaga ayaa awlaysan oo xoog badan yacni xadiidka riwaayaadkiisa dhahaya wuu ku tukaday nebigubaa ka xoog badan kuwa dhahaya kumuusan tukanin sidaasi tarjiixaasi culimo badan baa marayso waxay leeyihiin riwaayadan dambe ee lam yusalli calayhi kumuusan tukanin dhahaysa waa riwaaya shaada bay leedahay sanadkeedu saxiixba ha noqdo calaa sharti shaykhayn laakiin mukhaalafa ku jirto waa riwaaya shaada bay leeyihiin ayb maxaa yeelay waxay leeyihiin riwaayada wuu ku tukaday dhahaysaa xoog badan dhowr dhinacba markii laga fiiriyo waa midda koowaade horta fii saxiixi lbukhaari bay ku taallaa tan kale ee kumuusan tukanin dhahaysana sunankay ku taallaa waa mid waa midda labaadee wuu ku tukaday midda dhahaysa waa riwaaya muhbita way sugaysaa ta kalena way anfinaysaa waalmuhbitu muqadamun cala annaafi iyadana waa mid laba sabab labaad wey sababta saddexaad waxay leeyihiin ay ku xoog badan tahay waxaa xoojinaya axaadiis kale oo sheegaya inuu nebigu ku tukaday sal lla lay wasalam dad la xaday oo xad loo dilay oo maxaa ka mida maalan waa tanuu sheegay wuxuu yidhi marka waqad saxa waxaa asaxay canhu nebiga waxaa ka asaxay sal lla wasalam annahu isagu sallaa inuu tukaday cala alkhaamidiyati haweentii reer khaamid ala saxiix haweentii juhayniyadda ahayd waa waa midda e, shaahidka saddexaad ama ee murajixa saddexaad ee rajaxayeen sheegnay wey macnaha taa uu sheekhu sheegayana waa midda ay soo saareen muslim iyo abu daawud iyo keyrkii soo saareen xadiidka cimraan bni xusayn ee haweenay ree juhayna ah baa nebiga u timi sal ley wasalam markaasaa waxay tidhi innaha zanatu hiya xublaha rasuul ilaahayo way zinaysatay uur bayna leedahay iyadaa isku wadda waan zinaystay uurna waan leeh ayb markaasuu nebigu u yeedhay sal ley wasalam weligeedii buu u yeedhay markaasuu wuxuu ku yidhi axsin ilayha faidaa wadacat faji'nii biha ama faji' biha haweenaydan u ixsaanfal hagaaj oo xanaane markay ilmaha dejisay umushana ii keen markay umushay kadib bay yuu keenay waatan iyadoo ilmihii wata riwaayaadka saxda ah waxay sheegayaan ilmihii markay keentay buu nebigu yidhi sal lay slam kaco ilmaha nuujiyo markuu naaskaaga ka go'o kadib igu soo noqo way tagtay mudday soo nuujinaysa markuu naaskii ka go'ay ayay keentay isaga oo gacanta ku wata muxuu ahaaye xabad kimis ah xabad kimisa ah ama rooti ah isagoo gacanta ku watoo googoosanahay bay nebiga u keentay markaas waxay tii rasuulilaahi wakaa naaskaygii waa ka go'ay waana iga maarmay ee halla ixado hallay daahiriyo marka maryaheedii baa lagu xidhxidhay kadibna god baa loo qoday qaar dambaha loo geliyey dhagax baa marka lagu dilay kadibna nebiga iyo saxaabadu waa ku dul tukadeen ah, waa tii gabadhii uu eh, wax ka sheegi jiray saxaabada nin ka mid a ah. ayb ee uu nebigu dhihi jiray sal ly waslam maya ah, waxay toobad keentay towbad hadday ree madiina oo dhan loo qaybiyo u qaybsami lahay taasuu ka wada marka amaa xadiidka qaamidiyadu e, e, xadiikaasi mxuu ahaayey e, xadiikaasi hore muslim baa soo saaray xadidka cimraan bn xuseyn ee juhayniyada ku saabsan amaa qaamidiyadu ayadu waxa weye waa haweenaydii wax hadday waay saasay ku kala duwany haweenaydii dadka intay wax ka caariyaysato caariyada inkiri jirtay ee nebiga sal ly slam gacanta jaray taas waay taasa qaamidiyada xadiiskeedu taa way ama tan uurka zinada lahaydee la dilay iyadu waxay ahayd juhayniyay ahayd macnaha taana waxay kutusaysaa inuu nebigu ku tukaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka xadiiskaasina wuxuu u markhaati kacayaa riwaayada dhahaysa bukhaari ee inuu ku tukaday sheegaysa iyo xoojinaysa calaa saxiixi marka waxay kutusaysaa dadka la xaday ee xad loo dilay xaddooduna ayna diinta ka saarin oo riddo aan ahayn waa lagu tukan oo mxuu ahay salaaddii janaasada way leeyihiin waa lagu tukanaya sidaas ayay axaadiisu faa'idaynaysaa macnaha wuxuu sheekhu yidhi marka wa qaala alimaamu axmed imaam axmed wuxuu yidhi maa naclamu ma ogin buu yidhi ana nebiya nebigu sal ly waslam taraka inuu ka tegay asalaata cala axadin tukasho salaada janaasada ruux lagu tukado nebigu inuu ka tegey ilaa cala alghaalli wa qaatili nafsihi ilaa ruuxa haniimada ama xoolaha caamka wax ka khayaamay iyo ruuxa naftiisa dilay mooye cid kale isagoo nebigu ka tegay salaadiisa ma ogin buu yidhi imaam axmed wey caleh raxmatullah adiga xadiis kalaa jirta kaa dayntaa jira kaa yacni faasiqaasi faajirka ah jira way jirtaa macnaha laakiin waa madhabka axmed iyo inta isaga soo gaadhay wey macnaha ayb alsalaatu cala alghaa'ibi binniyati wacala alqabri ilaa shahrin wuxuu baabu yahay alsalaatu cala alghaa'ibi ruuxa maqan oo lagu tukado binniyati xadiistaas waxay kutusaasoo kaleeto ruuxa naftiisa dilay inuu muslim yahay yani hadaa waa saxiix yani waa muslim laakiin waa muslim dembi weyn galay oo dembi keeni kara inuu xataa haddii ilaahay uusan cafiyin naarta inuu ku waaro abaalkiisu u noqon karo ayuu la yimid laakiin inuu gaaloobaya maaha baabu salaati salaaddii buu baabu yahay cala alghaa'ibi binniyati niyada looga tukado wa cala alqabri qabriga korkiisana lagu tukado ilaa shahrin bil intii laga gaadhayo waa laba mas'alo ruux maqan oo lagu tukaday oo markaa aan ina hor oolin ama dadka tukanaya aan hortooda ooline ka maqan laakiin niyada iyo qalbiga la gelinayo in isaga lagu tukanayo talabaadna waxa weeye qabriga inta la tago ruux la aasayoo qabriga ku jira qabriga korkiisa in lagu tukado ilaa shahrin bil inta laga gaadhaya buu sheekhu yidhi waxaa ka muuqata bil wixii ka dambeeyey inaan lagu tukanayn sidaas macnaha ka muuqata lakin waa arki doonaa wax ku arooray can jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly waslam sallaa wuu tukaday nebigu calaa asxamata asxame ayuu ku tukaday annajaashiya ee najaashi ah fakabara markaasuu nebigu takbiirsaday calayhi korkiisa arbacan afar takbiirood asxama waa magiciisa annajaashiyana waa laqabkii wa annajaashi waa boqorkii wa magaca boqor wa oo boqorrada xabasha ayaa boqor kastan la dhihi jiray najaashi sida maalan wadammada kaleba ama dowladaha kale jirayba magacyo noocaasay lahaayeen saasay manaa qaysar iyo E, kisra iyo e, muqawqis iyo waakada magacyo noocaasay lahayn marka najaashigu magiciisa ma aha ee waxa weeye waa laqab ninka meeshaa madax ka noqdoo dhan baa laqabkaa iska qaadan jira laakiin magiciisa waxaa la dhihi jiray ninkaas asxamaa la dhihi jiray magaciisa kaas صلى على أسxمة النجاشية فkبر عليه أربعا أفر buu ku تkبيirsaday وفي لفظ لفdi kale وu قال wuxuu yidhi qad tuwufiya waa la oofsaday buu nebigu yidhi alyowma maanta rajulu nin baa la oofsaday saalixun oo wanaagsan min alxabashati fahalummuu kaalaya oo fasalluu tukada calayhi korkiisa ku tukada qaala wuxuu ihi fasallaa rasuululahi sal lay sl rasuulku wuu tukaday calayhi korkiisuu ku tukaday fasafafnaa waan safannay wanaxnu sufuuf fasaf ah. fasafafnaa soo idin qore khalfahu miya khalfahu wanaxnu sufuufun annagoo safafyaal ah annagoo dhowr safa ayaannu gadaashiisa ku tukannay muttafaqun calayhima xadiiska horiya kanba buhaari muslim baa soo saaray iyo axmed wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly waslam naca wuu khabar geeriyaadiyey annajaashiya najaashi khabarkii geeridiisa ayuu dadka u sheegay wey nacyiga waxaa la yidhaahdaa ruuxa dhintay oo warkiisa la tabiyo oo dadka la gaadhsiiyo filyowmi maalinkiibuu warkiisa sheegay alladii maalinkaasoo maata uu dhintay fiihi dhexdiisa wa kharaja wuu baxay bihim dadkiibuu la baxay nebigu ilalmusallaa meeshii lagu tukan jiray buu ula baxay ogow oo janaasooyinka inta badan masaajidka laguma tukan jirin janaasooyinka waxaa lagu tukan jiray meel masaajidka agtiisa oo bannaan abaa la geyn jiray halkaasaa janaasada la dhigi jiray dadkuna u bixi jireen halkaasaa lagu tukan jiray ilalmusallaa taasuu ka wada in masaajidka lagu tukadana way sugantao xadiidkii caaishaa ku sugan masaajidda waa lagu tukan karaa laakiin sida badani bannaankaa loo saari jiray ayb wa kharaja bihim ila almusallaa fasafa bihim nebigu waa safay wa kabara wuu takbiirsaday calayhi korkiisa arbaca takbiiraatin afar takbiirood rawahu ljamacatu baa waris wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan naca nabigu naca najaashiya najaashi khabarkii geeridiisuu u sheegay liasxaabii asxaabtiisuu u sheegay uma kadibna qaal wuxuu idhi istakfiruu dembidhaaf u weydiiya lahu isaga uma kadibna kharaja waa baxay biasxaabi saxaabadiisuu la baxay ilalmusallaa buu ula baxay uma qaama waa istaagay fasallaa bihim nabigu waa tujiyey kamaa yusallii siduu ugu tukadoo kale cala aljanaasati janaasada korkeeda yani janaasada eh, caadi ah siduu ugu tukadoo kale ugu tukaday raw amed baa wariyey sanadkiisu waa xasan xadiikuna waa saxiix wacan cimraan bni xusaynin ana rasuul lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi inna akhaakum walaalkiin annajaashiya ee najaashi ahaa qad maata waa dhintay ee faquumuu istaaga oo fasalluu tukada calayhi korkiisa qaala wuxuu yidhi faqumnaa waan istaagnay fasafafnaa waan safannay calayhi korkiisa kamaa nasufu ama nasifu nasufu sidaan u safanno oo kale cala almeyiti meydka korkiisa sidaan ugu safanno oo kale wasallaynaa waan tukannay calayhi korkiisa kamaa nusallii sidaan ugu tukanoo kale cala almayiti meydka korkiisa waxaa laga wadaa bimacnaa salaatu duca geliya ma ahayn ee meyd caadiyoonna hor yaalla sidaan ugu tukanoo kaleaan ugu tukannay ee duca keliya ma ahayn leanna salaada asalkeeda duca la yidhahda rawaw axmed baa wariyey wannasaa'iyu watirmidiyu wasaxaxahu sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn waxaa saxiixinaya sheekh albaani shacayb alarnawut iyo hayrkoodba waa xadiis sugan waay ayb xadiistaasi marka waa xadiista loo deliishado asalaatu cala alghaa'ib ruux maqan in lagu tukan karo najaashi qisadiisa waad garanaysaano waa ninkii saxaabada ridwaanullaahi calayhi markii maka ay joogi kari waayeenoo aad loogu dhibay oy hijroodeen oo nebigu sal ley wasalam ishaaradiisay ku hijroodeen waa kii dhihi jiray ardulxabasha aada maxaa yeelay boqor waxaa jooga meeshaas aan agtiisa dadka lagu dulmiyin saxaabadii uu hogaaminayo jacfar bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaah ayaa marka tegey markay u tageenna wuu soo dhoweeyey laba odayoo reer qurayshyada ka daba tegey xadiidku waa saxiix xadiid umu iyo khayrkii inay soo celiyaan bay damceen najaashi marka wuxuu u yeedhay labadii oday raggii saxaabadana wuu u yeedhay wuu ka dhagaystay marka jacfar baa marka u hadlayoo odayaashii waxay la yimaadeen iyo waxay ku sameeyeen iyo waxay yihiin iyo waxa laysku khilaafay iyo waxa meeshan keenay iyo wixii buu ka hadlay in uu rasuul soo baxay ay rumeeyeenoo markaasuu wuxuu ku yidhi wax maka wax aad ka wadaan ma jiraan rasuulka isaga marka suuratulmaryam buu ku dul ahri suuratulmaryam suuratulmaryam markuu ku dul akhriyeyna najaashi wuxuu yidhi waxa aad sheegaysaa ee suuraddu sheegayso iyo wixii nebi ciise la yimid waa isku mid meeshiibuu ku rumeeyey marka dabcan wuxuu isku dayey inuu xabasho oo dhan asaaqifadeeda iyo kiniisadaheeda iyo dadkeedoo dhan inuu islaamiyo laakiin waa laga diiday waa lagu kacay markiiba inuu dad kale ay ku raaceen wax riwaayadooda sheegaya ma jiro laakiin isagu inuu islaamay umbaa sugan meeshiibuu marka boqorkiisii ka sii ahaa saxaabadii baa ku hoos noolaa muddo dheer sanadkii toddobaad oo khaybar uu nebigu sal lla lay wasalam qabsaday ayaa saxaabadii hijrada ku tagtay qaar ka mida qaarkoodii ugu dambeeyey ardalxabasha ay ka soo noqdeenoo nebiga ugu yimaadeen khaybar khaybar ugu yimaadeen ilaa waktigaa najaashi marka waa noolyahy kadib wuu dhiman doonaa oo madiine nebigu sal lla lay slam uu ku tukaday marka ninkaasuu ahaa dowladdaasuuna madax u ahaa wuu rumeeyey sidii isagoo madax u ah buuna ku geeriyooday marka nebigu sal lay waslam meeshaa markuu ku geeriyooday buu warkiisa saxaabada u sheegay madiinaana lagu tukaday salaaddii nin ruux maqan salaaddii baa loo tukaday waa ruuxa keliya marka ee salaad ruux maqan salaatuljanaasadiisa ruuxa keliya nebigu ku tukaday waay ka horna lama hayo kadibna lama hayo halkaasay marka culimmadu isku khilaafayaan xadiidkaas ay isku khilaafayaan qaar waxay leeyihiin ruux kastoo muslim ah oo meeshaad joogto meelaan ahayn ku dhintay waa lagu tukan oo meesha haddii uu ku dhintay xataa lagu tukaday meelo kalena waa looga tukan karaa oo qisadanay deliishanayaan waana madhabka imaamu shaafici iyo axmed iyo qaar waxay leeyihiin arrintaasi nebigay khaas ku ahayd najaashi bayna khaas ku ahayd gadaashiina cid kaloo lagu tukan kara mama jirtaba cala alilaaq khaas bayba ahayd waa madhabka abu xaniifiya maalik u ah qolyana waxay leeyihiin ma ahee xaaladdii najaashi oo kale ciddii ku dhimata ha lagu tukado oo ah ruux ku muslim ah oo ku dhintay meel aan salaatuljanaaza lagu tukanin dhul muslimiin ayna joogin oo uu keligii ku yahay oo aan lagu tukanin meeshaasoo kale ama xaaladdaasoo kale ruuxii ku dhinta tii najaashiyoo kaley la mid tahay ha lagu tukado salaatu janaasati alghaayib wixii aan sidaasoo kale ahaynna salaadda lagu tukaday baa ku filan meel kale looga tukan maayo sidaasi waa madhabu aa'ifa min ahli اlcilmi oo culimmada shaaficiyadii ka mid yihiin sida imaam alkhaaabi iyo ruyaani culimmada xanaabilada ibnu taymiya iyo ibnulqayim culimmada mucaasiriinta qaar badan baa iyaguna sidaa rajaxaya waana sida sawaabkaa sida sawaabkaa saxdaa wey sababtu waxa weeye nebiga sal lay slam najaashi ka hor saxaabo badanoo kuwiisaa dhintay oo meeluusan joogin ku dhintay kuma tukaneen gadaashii nebiga sal lay waslam rag badanoo saxaabadaabaa goobo kale ku dhintay saxaabadu umayna tukanin salaatu janaasati alqaa'im xaaladaasoo kale hadday tahay sida uu leeyay imaamu shaatibi iyo kayrkii sunnada nebiga sal lay waslam wixii naadiroo sidaasoo kale u dhaca naadirnimadeeda in loogu dhaqmaa saxa laakiin wixii naadir ahaan u dhacay haddii caam laga dhigo waa khilaafu sunnu leh hada huwa sawaab marka sidaas daraaddeed meeshii ciddii la hubsado uun inaan lagu tukanin ciddaa unbaa salaadaa lagu tukan ciddii la hubsado inay muslimiin ku tukadeenoo la aasay salaatljanaasatu alghaa'ib loo tukan maayo sidaasaa masaladu ay ku xoog badantaha ilaa waaba la wareeriba hadduu nin walba hooyaday baa dhintaye lagu tukada yidhaah dee shanta salaadoodba dadu baynu ku tukan doonaa hadday saa waxu jiri lahaayeenna arrintu intaa way ka caansanaan lahayd oo way faafi lahayd xilligii saxaabada ridwaanulahi calayhim iyo salafka marka sidaasi eh, muxuu ahaayey eh, eh, dhexdhexaadkaabaa saxa oo xadiiskana in lagu camal falo laakiin loogu camalfalo xuduud la mida tii najaashi oo kaleeto waxaa kaloo laga qaadanayaa oo shaekhulislaam ibnu taymiya iyo khayrkiiba ay u deliishanayaan qisada najaashi waa masale munaasabadeeda leh ruuxa muslimka ah shareecada islaamka ah wixii tabartiisa ah ee uu kari karo unbuu ka fulinayaa wixii uusan kari karinna mukallafba kuma ah najaashi buu keenay qisadiisa dowlad nasaaro ah oo gaalo ah buu madaxweyne u ah dabcan nadaamkeedii ay ku dhaqmayeenna waxba kamuusan bedelin nadaamkii unbuu madax ugu ahaa isagoo madax ugu ah ambuuna ku dhintay nadaam gaalnimo ah oo nadaam islaamka khilaafsan oo shareecadii khilaafsan baad madaxweyne ku tahay oo dadkii ku dhaqaysaa saas daraaddeed waad gaalowday ma la dhihine muslim dhintayoo lagu tukaday buu noqday sababtu maxay tahay intaa ka badan maba awoodi karinba sharciga dalkana ma bedeli karin awood intaa ka badanna ma lahayn tabartiisaa intaa ahayd waxaa la mida buu leeyahay sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ninkii eh, muminu aali fircawn suuratu haafir muminu aali fircawn qisadiisaa la mida buu leeyahay waxaa la mida buu leeyahay nebiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo isagana dowladdii uu ka noqday eh, wasiirka maaliga ah soo ma xugum dawlad iyaduna xugumkay ku dhaqmaysayna xugum islaam ma ahayn maa kaana ya'hudu akhaahu fii diini اlmelik nadaam waxay ku socdeen gaalay ahaayeen mushrikiin bay ahaayeen shareecaan aan islaam ahaynna waa ku socdeen haddana maca dalika nabiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam dowladdii buu wasiir ka ahaa intaa unbuuba awoodi karay ma ka badan buu kari karay soo ma wahaakadaa amilo fara badan oo noocaasuu keenaya wuxuu ku darayaa muxuu ahaayey haweenaydii fircoon uu qabi jiray iyadoo mu'minad bay gaal zawj u tahay wuxuu ku darayaa tataarka nimankii la dhihi jiray gaalada ahaa ee caalamul islaami dhul ka mida qabsaday dad muslimiin ah oo islaamnimadoodu ay sax tahay baa qudaad u ah dowladda qaybka ah culimo kale waxay ku darayaan nimankii la dhihi jiray cubaydiyiinta ama faatimiyiinta oo ay culimmada jamaahiirtoodu qaarna ijmaacba soo guuriyeen inay ahaayeen niman murtadiin ah oo baatiniyadii rag badan baa wasare ka ahaa oo qudaad ka ahaa oo salaaxuddiin baa ka mid ah salaaxudiin alayuubi iyo raggii markii dambe faatimiyiinta burburiyey dowladday ku jireen qudaadda in badanoo ka mid a culimmada sunnaday ahayd haddana lama gaalaysiinin laanna intay kari karaan baa intaa ahayd wuxuu kala farqinayaa sheikhulislaam ibnu taymiya markuu amhiladaa keenayo axkaamta shareecadu waxay kala gedisan tahay cinda alqudra wa cinda alcajzi way kala duwantahay cinda alcajzi waxaa mukallaf lagu yahay wixii la awoodi karo cinda alqudra xukumku waa isbedelaya ninkii u baahan amilada iyo kuwo kaloo fara badan hal meel buu ku wada keenay majmuuc alfataawa ayuu shekhulislaam ibn taymiya caleyh raxmatullah ku keenay saas daraaddeed waxaan sax ahayn oo aad u khaldan in muslimiinta lagu gaalaysiiyo dowladahan hadda ay hoos joogaan ay la nool yihiin inay ama jago ka qabtaan ama majaalistooda ka qayb galaan ayagoo wixii shara iska dafcinaya wixii maslaxay keeni karaanna inay soo jiidaan isku dayaya wixii shar ay ka hortegi karaanna inay ka hortagaan isku dayaya in laga dhigo naaqid min nawaaqid alislaam waa shuduud aan saxsanayn w waana fiqixumo waay fiqi xumo weeye culimmada hadda isku khilaafsan laba mid bay qabaan qaar waxay leeyihiin waa macsiyay leeyihiin qaarna waxay leeyihin waa badaaco xeer qaarkood wayba waajibinayaan laakiin wax dhahaya ninkii gala waa galobo waa mushrik waa qolyahan uun takfiirka iyo afkaarta khawaarijta iyo qolyaha mooye laakiin culimmadan aan naqaano fikirkaasi wax qama jir bal qaar baa waajibinaya sheekh ibnu baaz ibnu cuthaymiin sheekh albani hayrkood culimmadu waxay leeyihiin waaqicani waaqic suuro gooniya la waayo fiqi gooniyuu leeyahay tacaamul gooniyuu leeyahay waxaa ugu xun ugu khatarsan waxa la yidhaahdo majaalista tashriica oo baarlamaanaadka ah kuwa laftooda gelitaankooda jamaahiiru culamaa ilmucaasiriin baa qaba in la geli karo oo culimmada slafkasunnadaman ah marka la geli karaa laleeyahayna tashriica baailka ha ah lagala qayb qaato macnuhu maaha hadda waxa weeye waaba ra's alharanba nin adigu wasiir noqday baad ka hadlaysa nin baarlamaan galay baad ka hadlaysa nidaamkii dhannaaba isagaaba madaxweyne ka ah dowladduna waa dowlad kristiyaan nidaamkuna nidaam shareeca ma ah haddana maca daalika nebigu sal lay wasalam ninkaasi wuxuu yidhi ha tukado waana ku tukaday inuu muslim yahay ku tusi marka eh, xaalat alikhtiyaar iyo xaalat alidiraar ninka isaga qiyaas qaatay oo awdaacda aan kala duwin waa nin wareersan wa waa midka uu eh, ibnulqayim caleyh raxmatullahi uu leeyahay ninkii eh, dadka zamankay joogaan iyo xaaladaha kala gedisan iyo amkinada kala duwan aan fatwadiisa ku salayn ee dadka hal fatwo uu wada siiya wuxuu la mid yahay buu buuhi dhakhtar dadka oo dhan hal daawo u wada qoraay midka t tbjda hayso iyo ka hargabku hayo iyo ka kansarku hayo iyo midka lugta laga hayo iyo midka madaxa laga hayo kulli wuxuu u wada qoraa muxuu ahay baanadhool buu u wada qoraa soo nin khariban maaha waa dhakhtar khariban wuxuu tilmaamayaa fataawidu takhtalif biikhtilaafi alazmina biikhtilaafi alamkina biikhtilaafi alaxwaal waa inay isbaddasho maxay isu beddelaysaa xaalka isbeddelay baa keenaya shareecadii isma beddelin laakiin tansiilaadka iyo tatbiiqaadkaa isbeddelaya waxaa isbeddelaya xaaladda timid baa isbeddelaysa xaaladdu markay istimaaddo waa inay naaziladaasi culimmadu ka fatwoodaan oy meel u raadiyaan oo aan lala raadsanin xilligii muslimiintu xooggiya awoodda lahaayeene xilliga la daciifsado axkaamteedii waa in markaa meeshaa wax looga raadiyo an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu uhi intaha rasuulu sal lay waslam rasuulku wuxuu e, soo gaadhay ama ku yimid ilaa qabrin qabri xaggii ratbin oo qoyan yani e, aaskiisu cusub yahay fasallaa markaasuu tukaday calayhi korkiisa wa way safteen saxaabadu khalfahu gadaashiisa wa kabara wuuna takbiirsaday arbacan afar qabri cusuboo aaskiisu cusub yahay buu kor yimid nebigu sal lla alay wasalam kadibna salaatuljanaaza ayuu ku dul tukaday wa abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana imra'atan haweenay sawdaa'a oo madow ayaa kaanat waxay ahayd taqumu mid xaadho ama nadiifiso almasjida masaajidka xaadhi jirtay ow amase shaaban mise nin dhallinyaro ah ma nin dhallinyaraaba ah waa mise haweenay bay ahayd ayib riwaayaadku waxay u badan yihiin una xoog badan yihiin inay haweenay ahayd maxaa yeele waxaa soo arooday riwaayaadkii qaarkood oo aan shaki ku jirin oo haweenay ka dhigay ama shaabka shaki unbuu ku yimid saas daraaddeed wax xoog badan inay haweenayaan fafaqadahaa rasuululahi sal lay waslam rasuulku waa waayey gabadhii ama haweenaydii madoobayd ee masaajidka nadiifin jirtay fasa'ala canha markaasuu nebigu weydiiyey xaggeeda ow canhu ama xaggiisa hadduu shaabka yahay wey faqaaluu markaasaa waxay dhahdeen saxaabadu maata waa dhintay ama way dhimatay faqaala nebigu wuxu uhi sal ly slam afalaa kuntum maxaad u ahaan weydeen aadantumuunii kuwa isoo ogeysiiya maxaad isoo ogeysiin weydeenoo aaska aad isaga aasteen habeenima iska xaseen qaala wuxuu idhi fakaannahum waaba iyagoo saqaruu yaraystay amrahaa arrinkeeda yacnii waxaad mooddaa inay iska fududaysteen oy intay iska aaseen ow amase amrahu hadduu nin dhallinyaro ahaana ama arrinkiisa fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam dulluunii itusa calaa qabrihi qabrigiisa korkiisa itusa xaggeed ku aasteen aawi qabrigii fadalluuhu way tuseen fasallaa markaasuu nebigu tukaday calayhaa korkeedu ku tukaday uma kadibna qaala wuxuu idhi inna haadihi alqubuura qubuurtani mamlu'atun waa tu la buuxiyey dulmatan mugdi baa laga buuxiyey calaa ahliha dadkeeda korkooda wa ina allaha allana yunawiruhaa wuu nuurinayaa lahum ayaga bisalaatii salaadayda calayhim korkooda aan ku tukaday salaada aan korkooda ku tukaday buu ilaahay ugu iftiiminayaa qubuurtooda muttafaqun calayhima xadiidkan iyo ka horaba waa muttafaq walaysa ma ahaanin buuhi lilbukhaariyi bukhaari uma ahaanin ina hadihi alqubuur mamlu'atun ilaa aakhiri alkhabar jumladan halkaa ka bilaabata ilaa dhammaadkeeda bukhaari ma warinin laakiin waxaa wariyey axmed iyo muslim iyo heyrkood baa wariyey ayb xadiidkani wuxuu eh, u deliishanayaa jumlada dambe ee tarjamada wacala alqabri ilaa shahrin cala alqabri qabriga korkiisa in lagu tukan karo qabriga waxaa lagu tukanayaa haddii maalan ruuxii la aasay isagoon lagu tukanin qabriga laga soo saari maayo qabrigaa la dul tagayaa kadibna qabrigaa dorkiisaa lagu tukanaya ama ma ahe dad baa ku tukaday waa la aasay dadka kale waxaa u bannaan inay ka soo daahay ama soo gaari waayey inay qabriga intay dagaan ay salaatuljanaaza ku dul tukadaan way u bannaantay culimmada qaar baa shardi ka dhigaya qoladan dambe inuu imaamkii la socdo oo hadduu imaamkii qolada hore ku tukatay ku jiro qolo dambe ku tukan maysay leeyihin oo dee dhacdadaa sidaa u dhacday bay leeyihin qolada horee ku tukatay saxaabay ahaayeen qolada dambena imaamkiioo nebigaa la socda hadday saasoo kale u dhacdo unbaa la yeeli karaabay qaar leeyihin shardigaasay xidhayaan macna ayb xadiidkaa waxaa deliishaday sidoo kale bilmunaasaba culimmada qaarkood baa waxay u deliishadeen salaada janaasada in qubuurta dhexdeeda la geyn karo oo qubuurta dhexdeeda salaada janaasada meydka inta la geeyo lagu tukan karo xadiiskan u daliishada waxaa ka mida ah raggaasi sheekh ibnu cuaymiin baa ka ah. sheekh albani iyo culimmadana way diidan yihin oo waxay leeyihin jira tabaraani soo saaray min xadiii anas oo dhahaya nahaa rasuulu lahi sal lla alay wasalam an tusalla aljanaa'iz fi اlqubuur mise bayna janaasooyinka in qubuurta dhexeeda inta la geeyo lagu tukado nebigu waa reebay xadiidka dabaraani baan soo saaray sheekh albaanina waa taxsiininaya haddii xadiidkaasi sugmo xadiidkan iyo kaasi iskama hor imaanaya kani wuxuu khaas ku noqonayaa mayd qabriga la geliyey haddii maydku bannaanka yaallana in qubuurta la geeyo oo halkaa lagu tukado yuu xadiiskan kala diidayaa laba xaaloo kala duwan wey marka ruux dhulka korkiisa yaalla yaan qubuurta dhexeeda la geynin ruuxii qabriga la geliyeyna yaan laga soo saarina isagoo qabriga ku jira ha lagu tukado saasay kala noqonayaan hadduu xadiidkaasi asixi waayana oo sida sheekh albaani lagu waafaqi waayo suguddiisana istidlaalka sheekh ibnu cuhaymiin iyo khayrkii sax bay noqonoo dee markaasi waxa weeyaan inuu qabriga galay iyo inuu bannaanka yaallo farqi markaa ma samaynayso axaadiista marka qubuurta dhexeeda yaan lagu tukanin dhahaysaay waxay khaas ku noqon doontaa salaadaha kale ee salaada janaasatulqaa'ibka ma noqonaysa markaa sidaasay noqon xadiiskaasi anas hadduu sugnaadana waa sa aan horay u tawjiihinay wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam sallaa wuu tukaday calaa qabrin qabri korkiibuu ku tukaday bacda shahrin bil kadib wa canhu ibni cabaas waxaa laga warin ana nabiya nebigu sal lay slam sallaa wuu tukaday calaa mayitin meyd korkiibuu ku tukaday bacda alaain saddex kadib rawaahumaa labada xadiis baa waxaa wariyey addaara qutniy baa wariyey labada xadiis waa daciif midka hore waxaa la gooni noqday bishir ibnu aadam nin la yidhaahdo oo kayrkii khilaafo waa shaad kan dambana sidoo kale waa shaad xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay fi fatxi ilbaari riwaayaadkan daara qutni kulli waa shaad qisada siyaaqeeduna wuxuu ku tusayaa nebigu markuu ku tukaday haweenta qabriga gashay qabrigeeda markuu ku dul tukanaya bil kadib ma ahayn riwaayaadka saxdii waxay ku tusaysaa habeenkii la aasay subaxdeedii ayuu nebigu ku dultukaday saas daraaddeed bil kadib iyo dhowr beri kadib iyo xaadiista dhahaysaay ma sugno waa shaad waa daciif saasay macnaha wa can saciid ibni musayab anna umma sacdin umu sacad maatat way dhimatay wanabiyu nebiguna sal lay slam haa'ibun uu maqan nebigoo maqan bay geeriyootay falammaa qadima markuu soo galay ayaa sallaa nebigu waa tukaday calayha korkeedu ku tukaday waqad madaa iyadoo uu tegay lidaalika dhimashadeedii shahrun bil ay tagtay bil iyadoo laga joogo ayuu nebigu yimid kadibna wuu ku tukaday rawaahu tirmidi baa wariyey isaguna waa daciif ma sugna ciladiisuna waxa weeyaan waa irsaaloo saciid ibnmusayab waa taabici qisadana goobjoog kama ahayn saas daraaddeed licilat alirsaal buu daciif leeyahay halkaa waxaynu ka fahamnay qabriga korkiisa in lagu tukadaayi muddo in loo sameeyo la yidhaahdo bil ama saddex beri la yidhaahdo axaadiisteedu ma sugna keliya maxaa sugan inuu qabriga tegay kuna dul tukaday intaasaa sugan hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala alih wsaxbi wslm